والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan soo gaarnay halkuu mualifkii raximah llahu tacaala baabu lmasi cala alkhufeyn khufeynka in la masaxo ayuu baabkani ku saabsan yahay iyo axkaamtiisa baabkani waa qeyb ka mid ah tahaaradii xadadka gaar ahaan weysada waana masalo laba masaloo la xiriirta mid ka mida weeye oo weysadu laba masalaa la xidhiirta oo xaajada iyo baahidu ay keenayso in xukunkooda wax la takhfiifiyo ama la fududeeyo masalena waa madaxay cimaamadi saaran tahay oo furfuritaankeedu iyo dib u xiritaankeedu uu xaraj iyo cusri keenayo masalena waa lugahoo khufayn ama sokisyada iyo wax lamida qaba oo bixintooda iyo dhaqitaankoodu culays iyo xaraj uu keenayo haddii ay ta madaxa noqoto madaxu markii hore dhaqitaan maaha inay asalkiisiiba in la masaxuu lahaa laakiin madaxi unbaad qayb far iyo laba waxay kuu noqotaba cimaamadda waxbaha furfurina intaad qayb ka gaarsiiso inta kale cimaamadda dusheeda ka mari ama wujuuban u mari cinda qowmin ama istixbaaban u mari sida madhabku yahay aynu soo marnay masalada labaadii lugaha khufeynka qaba bixi oo dhaq oo geli bixi oo dhaq oo geli masaladaa cusri iyo xaraj baa ku jira saa darteed shuruud iyada oo loo xirayo bay shareecadu waxay ku fududaysay oo yusrigeeda iyo fudeydkeeda ka mida rukhaska in dhaqitaankii la yska cafiyo biyana dusha lagaga masaxo masixitaanka iyo shuruudda iyo axkaamta uu leeyahayna baabkan looga hadlo uu nusuusha loo daliishanaya waxaa ka mid ah qiraa'aadka qaarkood wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum ila alkacbayni wa arjulikum laamka in la hoos dhigo oo qiraa'aadka mutawaatirada ah ka mid a ah. culimmaduna qaacido waxay yidhaahdaan qiraa'aadka kala duwanaanshahoodu waxay la mid tahay laba nas oo kala duwan inay yihiin marka labada qira'a axkaam kala duwan hadday faa'iideynayaan isbeddelka xarakada sidii laba aayadood oo kala duwan xukum ay faa'iideeyeen baa loola dhaqmayaa wa min hada albaabi aayaddan haddii la yidhaahdo wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum masaxa ay culimmada sunnadu waxay ku fasiraan masaxaasi waa markay khufeynka ku jiraan siday sunnada nabigu tustay sala allahu alayh alihi wasalam ficilka nabigana in badan baynu ka arki doonaa masalada dalaailkeeda markaynu marayno masalada labaad masalatu lmasjid cala alkhufayni nusuusta axaadiidta marka la yidhaahdo waa nooca mutawaatirka la yidhahdee lagu daro wa masxu khufayni mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasab waru'yatun shafaacatun walxawdu wamasxu khufayni wa haadihi bacdu masxu alkhufayni halkaasa isagana mutawaatir axaadiistiisu ay tahay masalada intaa saddexaad ee intaynan cashirka bilaabeen ku xigta waxaa weeye masalatulmasxi cala alkhufeyn waxay mashhuur ku tahay inaad ugu tagta kutubu lcaqaa'id kutubta caqiidada iyo marka laga hadlayo baa qofkii sunni ma noqon karo xataa yaquula bilmasxi cala alkhufayni baa lagu darayaa marka saad munaasabaddaa waxayna waxay keenaysaa inaad ogaato haddii culimmadu caadadooda iyo curfiga sharci culimada culimmada sharciga waxaa ka mid a ah. hadday masalo masaa'ilka fiqhiga ah ama masaa'ilka axkaamta ah zaman zamanada ka mid ah ay firaq iyo dawaa'if inkiraan oo ay diidaan inay masalada diinta ka mid tahay iyo makaanadeeda in ka mid noqoshadeeda iyo makaanadeeda la rumeeyo waxay ku daraan abwaabulcaqaa'id bay ku daraan taaliifaadka ay kutubta qorayaan si loo muujiyo makaanada iyo ahmiyadda ay leedahay iyadoo laga abbaarayo jaanibka nusuusta ku soo aroortay iyo asalka xukumkeeda inaad sidaa u rumayso caqiidadaada ay ka mid noqoto in loo baahan yahay masaa'ilka baabulfiqiga ah ee abwaabulcaqiida sida aadkaa u galay waxaa ka mid ah masalat lmasi cala alkhufayn baa ka mida ah. masalat lkhuruuji cala alxaakim baa ka mida ah. masaladaasi masalo fiqiya ah wey baxtia asalkeeda masaa'il alcaqiida maaha laakiin markii muctaqadaadkii tawaa'iftu ay laba mas'alaba ku kala duwanaadeen ma waajib baa mise maaha iyo hadduusan waajib ahayn xadee buu bannaan yahay oo quluwi iyo ifraad iyo tafriid ay ka dhalatay ba masaladiina ay raad badan iyo dhiig badan iyo dhibaatooyin badan ay dhashay ba ahmiyadeeda si loo muujiyo baa kutub alcaqiida lagu daray wailaa asluhaa min masaa'il alfiqhi wey marka saa darteed curfiga culummadan zmaan kala duwan baa marba mas'alo fiqhihi ku soo biirtaa qaybta caqiidada lianna dawaa'if baa ictiqaadkii masaa'ilka diinigaa ka saartay ahmiyaddeedii in la muujiyaa loo baahday marka masalada masca alkhufeynna masaa'ilkaasay ka mid tahay laakiin ku intibaaho marka kutubul caqaa'id masaa'ilkaa lagu sheegayo laba labadaba way dhici kartaa in tafaasiisha axkaamta masaladii lagu sheego sida masaa'il alkhuruuji cala alxaakim iyo inaan lagu sheeginoo mabda'i guuduun la sheego sida masaa'ilka ay ka mid tahay almasu cala alkhufeyn marka haddii aad aragti nin aimada cilmi aimadaca ka mid ah oo fii mualafaat mukhtasaraadkii caqadiga masaa'il fiqa ku daray haqariibsanin min haada aljaanibi inay leeda hoos laaxday ama wariya khabar soo gaadhay baa dhici karta ama xilligiisii mushkilad taagnayd oo dib ka baabaaday iska jirtoodan adugu markaa taaban karin baa dhici karta kadib axkaamtuu u gudbay wuxuu uhi yajuusu waxaa bannaan almasxu in la masaxo cala alkhufayni laba khuf la masaxo fi lwuduu'i waysada in la masaxaa bannaan lilmusaafiri bay u bannaan tahay qofkii musaafirka ahaa safaran mubaaxan safar bannaan tuqsaru fiihi salaatu salaadana lagu gaabiyo halaathata ayaamin baa u bannaan saddex maalmood iyo walaayaaliyahunna habeenahooda walilmuqiimi buu u bannaan yahay waxaa u bannaan yowman maalin iyo walaylatan habeen wabtidaau lmuddati waktigu wuxuu ka bilowday min alxadai markay weyse kaa jabto bacda lubsi xirashada kadib halkan dhowr mas'aluu mualifku ku sheegay masaxa xukumkiisu waa jawaas wujuubna ma aha asalka istixbaabna maaha waa baabu rukas oo lugihii hal la dhaqa la yidhi baa markay khufeyn ku jiraan lagu rukseeyey inaad masaxdo asalka rukaskuna baabu lmubaaxaat waljaa bay gashaa ilaa shay kale oo qaraa-in kale inay timaado maahane marka daba masaladii dad inkiraya hadday timaado yustaxabbu si masaladii loo caddeeyo laakiin asalkii xukumkii ma ahee waa licaaridin ama arrin la soo daraystay darteed weey culimmadu waxay ka hadlaan almasa cala alkhufayn iyo haslu rijlayn iyo afadli badan haddii inaad iska bixiso oo dhaqdo oo asalkii casiimadii aad qaadato iyo rukaskii inaad qaadatood masaxdo ayamaa fadli badan wax daliil oo cad looma hayo qolo waxay dhaheen cazaa'imtaa fadli badan asalkuna rukaska iyo cazaa'imtu aczaa'imta asala asalkuna dhaqitaan qur-aanku sheegay weeye tanna rukso weeye qofkii haddaba mashaqadeeda galaay maa kaana akara camalan oo mashaqatan looga jeedo kaana akara fadlan wa hawaaban bay yidhahdeen qolana cagsigay yidhaahdeenoo waxay yidhahdeen maya almasu cala alkhufeynkaa fadli badan waayaa nabiga yidhi alay slat sl in allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yuxibu an tuhtaa cazaa'imuhu riwaayana kamaa yakrahu an tu'taa macsiyatu ilaahay baaba jecel ruksadii inay kuu dhadhami weydana laga fiican bay yidhahdeen qolana waxay yidhahdeen kana garle kana garle wax kala fadli badan ma jiro asalku calaa qadami lmusaawaati weeye daliilu tafdiil khaasana lama hayo isku mid weeyay yidhahdeen saddexdaa qowlba waa saddexay culimmadu leh raxmat ullaahi calayhim masalada labaad wuxuu sheegay cala alkhufayni la waxaa waa khufayn haddaba saddex magac baa jira alkhufu waljawrabu waljurmuuqu ama walmuuqu afartaaba waa la isticmaalaa khuf waxaa la yidhaahdaa waxa adag ama jaldi ha ka samaysnaado iyo harag ama shamac iyo wax lamida ah ha ka samaysnaado meelahana waa lagu gadaa xilliga qabowga iyo meelaha qabowgaana aada baa looga xirtaa isagaaba kaba yaryar ah booskii kabaha dacaska iyo kabaha khafiifkii iyo waxba kama liito laakiin de sidii sokiskii iyo kabihii dheerdheeraabaa loo xirtaa noocna waxaa la yidhahdaa aljawrab jawrabku waa midka suufka iyo maryaha kale ka samaysan baa la yidhahdaa kaana calbasu cala aljawrabayn baa la yidhahdaa walmuuqaynina lamid weey wax allaalay wixii aan waxa adag ahayn baa jawrab iyo muuqiya la yidhaahdaa jurmuuquna waa inuu iman doonaa insha allahu tacaala haddaba intaasoo dhani axkaamta guud in la wada masixi karaay wax haabit oo sugan weeye risaaladan uu leeyahay alimaam jamaaliddiin alqaasimi sheekh axmed maxamed shaakirna uu waxoogay tacliiqiyey sheekh naasir raxmat ullaahi calayhim jamiican uga dambeeyey baad wixii faahfaahina ah ninkii adilada raba u doonanayaa ila almasu cala alkhufayni waljawrabayni labadaba in la masixi kara ku saabsan ciwaankeedu masalada saddexaade uu sheegay waxaa weeye fi lwuduu'i waa weysada qabayska maaha hadday janaabo timaado qabays inaad iska siibto dhaqda waa waajib mafhuumkaa laga fahmayo dib buu ka caddayn doonaa masalada afraadee uu sheegay waxaa weeye in la qaybiyo qof walba muddada u bannaan oo mabdaa guud markaan wuxuu leeyahay muqiim iyo musaafir labaduba way masaxi karaan laakiin muddada ruqsada masaxaa kala duwan ninka musaafirka ah saddex maalmood iyo saddex habeen weeye waa shan iyo toban salaadood ninka muqiimkaana waa habeen iyo maalin bimacnaa shan salaadood weeye i khamsu salawaatin fi lyawmi waleylaa tidii weye sababtoo maalinimo bartankeed buu bilaabi karaa habeen bartamihiina waa bilaabi karaa marka shan salaadood waktigii ilaa waktigiisa kala weeye afar iyo labaatankaa saac uu muqiimku leeyahay ninka ana soddon iyo lix saacadood buu leeyahay safarkii laba shardi baa loo xiray kow safar mubaaxa waa inuus yahay oo safar xaraam iyo macsiya waa inuusan ahayn safarka macsiyada ah iyo rukhaska shariicadu munaasab isuma aha inay isdhex galaan bimacnaa sharcigu rukhaska wuxuu u jideeyaa in dadka shariicada axkaamta ku cuslaatay loo khafiifiyo qof socodkiisa iyo safarkiisuba dembi iyo macsiyo yahay in ruksadii uu kaalmaystooo wax loo sii fududeeyo ma astaahilo wey walidaalika qaacida fikhigeennu wuxuu aha shufuqaad ay dhahdaan garaan shaaficiyada kutubtooda mashhuurka ku ah arukasu laa tunaatu bilmacsiyati ama bilmacaasi rukasku kuma xirmaan oo isma galaan macsiya iyo rukse isma galaan wabittaali nin muslim ku duulay duulaan baailana duulay soonna ma afuri karo musaafir baan ahay darteed salaadna ma jamcin kara mana gaabin karo leanna safarkiisa waa macsiya macsiyadiinu u kaalmaysta rukaskii iyo fudeydkii sharciga isma geli karaan oo isticmacuunadan waxaa loogu talagalay qof wanaag iyo wax xalaala ah u socda in kaalmo u noqotee in la yidhaahda duulaan baan ahay dagaalka gaal muslimka aan ku duulayeen dhiiggooda xaaraanta aa gelayana anoo gaajaysan ma geli karo dembi iga soo gaari maayey aan raashinka iyo biyaha u cuno si aan si fiican dadka ugu laayo ood rukhaskii sharcigaa u kaalmaysata dulmigii iyo jawrkii lama ogola arukasu laa tunaatu bilmacaasi wey saa darteed safarka waxaa shardi ah inuu safaran mubaaxan yahay haddii uusan safar mubaax ahayn yowm walayladii xukunkeedii buu ku baaqi noqonayaa musaafir ba ahaadee shardiga labaad safarkaasoo tuqsaru fiihi salaatu salaada lagu gaabinayo shardiga labaadna waxay ka keeneen fuqahadeennu mas'alo kale ay ka keeneen waxay yidhaahdeen axkaamta rukaska shariicada ee safarka ku xidhani wax kastoo safar la yidhaahda ma aha waa safar masaafa muxadada alahoo salaadna lagu gaabiyo lagu jamciyo soon lagu afuro haweentii ka xaraam noqda waa inay noqotaa masaafada safarka axkaamtiisa rukhaskii ay ka dhalan jirtay si aynan mas'aladan safar baa lagu xidhaye mas'ala shaadda can axkaami rukhasi fi safari u noqonin mahiilaadkeeda lamidka ah ee rukhasu safar ahayd safarkaa shuruudiisii safarka masax ala waa inuu qaataa waayo qawaacidda shariicadee rukhaska ee safarka ku xirani waa inay hal dariiq qaadataa walidaalika waxay fuqahadu ka oranayaan masalada nadaairta iyo mahiilaadkeeda lamidka ah in la raaciyaay baa shariicada qawaaciddeedii iyo dabiicadeeda uga habboon inay ka fallaagowday ka shaadowday meel gaara gasho walidaalika tuqsaru fiihi salaatu loo shartiyey masaca alkhufeynkiina tabaca salaada u yahay safarkii salaada rukhaskeeda ta'iirin jiray unbaa rukasu tahaarana ta'iirindha marka halkaasay kala dooteen shardiga tuqsaru fiihi salaatu masaladan saddex maalmood iyo maalin iyo habeen musaafirkiiya loo kala qaadayo iyo weysada iyo khufeynka iyo la masaxaya inta dhani labadaa shardi ee safarka markaynu ka reebno axaadiidu masca alkhufeyn bay ku sugan tahayoo nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam baa waxay ka sugan tahay caaishaa loo yimidoo waxaa la yidhi nabigu siduu khufeynka u masaxi jiray nooga waran markaasay waxay tihi warnimayahu cali u taga walow xurguf ay ka dhexaysay cali iyo caasha radia allahu canha o sanadkii lixaad ama toddobaad ee sanadkii ghaswat lmuraysic ama aswatu mirilmusaliqi iyo xaadiatu lifki soo bilowday xurguf baa jirtay oo nabigu alay sala slaam markii dadka la tashaday qisatu lifki waxyigu intuusan soo degin cali wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ilaahay ciriiri kuma gelin wanisaau siwaahaa kaiiru haweenan iyadan hayna way badan yihiin wuxuu ku telinaya iska sii gabadhan mar waxaan la sheeg sheegayaba dhoobada iyo dhibaatadana meeshan waa cabsiya cabsi maa cabsi ku daayo faraha isagala baxa hadalkii caysho meel dheer buu kaga tegayo waxoogay hurgumaa jiray iyo calool ku hayn kadibna de waxaad ogeydeen baa dhex yowmuljamal nabigu ka sii digay sala alla alayh wasalam wa maca daalika kama reebin mas'aladan oo cali ugu xog ogaalsanaa dadkina cali u dirto waxay ihi iti caliyan bay ku tiri ninkii warnihi hor cali u tag fainahu aclamu minii bidalik arrintaa isagaa iga yaqaan kaana yusaafiru maca rasuuli lahi sal slam isagaa nabiga la safri jiray anu mar kasta lama safri jirin haddaan la safrana meel gaar iyo hawdaj baan ku jiri jiray isagaa la socday oo la taagnaa oo la safri jiray oo ku lamaanaan jiray nab salaame isaga u tagoo waraysta cali baa loo tegey markaasuu baa la weydiy wuxuu jecala sal slam lilmusaafiri lilmuqiimi yowma walayla walimusaafiri alaaata ayaami walayaaliyahuna saddex maalmood ee saddexdooda habeen wey musaafirka muqiimkana isla habeen iyo maalin wey wabtidaau lmuddati min alxadai bacda lubsi wuxuu uga jeedaa goormay i bilaaban afar iy labaatanka saac ama soddon iyo lixda saacadood goormay i bilaaban shuruuda waxaa ku iman doona horta markaad xiranaysa waa inaad